mid gaar ahaaneed ha noqdee waxaa lagu caraabinaya sharcan inuu yeesho la taliye wanaagsan oo taageero ah iyo wa taxdiirihim dadka mas-uuliinta in looga digo min quranaa'i suu saaxiibo xun iyo la taliyayaal liitoo ba-aanoo wanaagsanayn iyo walqabuuli minhum in wax laga dhagaysto kuwaa xunxun la taliyaha xun warkuu kuu keeno lama qaato taladiisa lama yeelo inaan loo dhaga wadanaanin loo dhaga furaanin dadka xunxun ee ama aan wanaagsayn liite maxaa yeele ninka xuni xumaanunbuu ka talinaya qaal tabaaraka wa tacaala alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin alakhilaa alkhilaa waa jamcu khaliil dadka saaxiibada ah rufaqada ah ee adduunka ku saaxiiba yowmaidin maalinkaa qiyaama bacduhum barhkood libacdin barhka kale caduwan col u yihiinoo waa la dagaalamayoo waa ka cararayaanoo waa isdacweynayaan ila almuttaqiina kuwa alla ka cabsada mooyeen dadkii ilaahay dartii ku walaaloobay ama adduunka si wanaagsan saaxiib ku ahaa aakhira ma kala cararayaanoo waxba istarayaan ama isku maraati kacayaan dadka laakiin ayagoo xumaha ku e, saaxiibay cadowbay isu noqonayaan sayidina caliy wuxuu odhan jiray aayadan tafsiirkeeda atar dheer laga guuriyo wuxuu jiray laba saaxiib weeye akhiladu waa khaliilaani muminan waa khaliilaani kaafiraan laba saaxiib oo muminiina iyo laba saaxiib oo gaalo ah. labada saaxiib ee gaalada hadday kale hmuminiinta cafwan hadday kale hor dhintaan saaxiibka u horreeyey markuu naftu intay ka baxdo wanaagga rabbi oo ugu talagalay uu arkay iyo jannada iyo khayrka wuxuu odhanayaa ilaahay uu saaxiibkay intuu ka ogaanayo waxaan ku sugana wanaagsan uu ka ogaanayo ka ogaanayo ilaah waxaa weeyaan iimaanka ku sug buu odhanaya iimaanka ku sug oo tawfiiqda waafaji oo sidaan ku ogaa inuu ka sii wanaagsanaada mooyeen allow yuusan ka darin allow dhowr uu ducaynaya haddii la weydiiyo la yidhaahdo ka waran saaxiibkaana ammaan iyo wanaag buu ka sheegaya amaa labada kale uu xumaha ku walaaloobay gaalada iyagu mid walba kale ayuu habaarayaa caayayaa bal wuxuu odhanayaa ilaahay oo hebel yuusan islaamin oo uun toobad keenin ilaa uu ka dhadhaminaya cadaabkan dhadhamiyey kan kale muslimka wuxuu ku le ilaahw ninkaasi wanaagga ku sug wuu kuu ducaynayaa laakiin labada wadaay ee ama rafiiq saaxiiba gaalada ahaa mid walbaka kaluu gaadaya wuxuu le ilaahw hebel yuusan toobad keenin oon islaamin ilaa uu dhadhamiyo cadaabkaan dhadhamiye laannu xumaan buu igala taliyey ama aanu saaxiibo ku ahayn isagaana saba iigu ah marka xadiidka abi hurayra dacfiga ku jira isaguna waxaa yimid dadka eh, akhilada wanaaga ku saaxiibay yajmacu allahu baynahuma yowma alqiyaamati fayaquulu hada aladii axbabtahu fiya hada aladii axbabtahu fiya ilahay baa isu keenay labadii saaxiibada ahaa wanaag ku walaalay walaaloobay kadibna marka jannada la geeyo kii kala adhi ka saaxiibka waa loo keeni waa ninkii darila aad u jeclaatay saasaa kuwa loo xidhinaya marka waxaa weeye marba haddaad xil hayso axad wanaag kaala talinaya mooyeen wixii kale iska foge dhibaatay kuu geysanayaani wacan abi saciidin waabi hurayrata radi allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sal allahu calayh wasalam qaal rasuulka ilah wuxuu yidhi maa bacaa allahu min nebiyin rasuul ma soo wala stakhlafa rasuulku kusiisama kamuusan dhiganin min khaliifatin kusime ilaa haddii rasuul jiro ama nabi ilaahay u soo diro ama nin madaxweyneha oo ka dambeeya rasuul uu jiro kaanad lahu bitaanatayn laba taliyaal baa u ahaan jiray bitaanadu asalkeedu waa asariira waa sirtaada ayaa bitaanada la yidhaahdaa ninka sirtaada ogna saaxibu saaxibu asirina bitaana la yidhaahdaa maxaa yeelay waxa adiga boggaada iyo beerkaada ku jira ayuu ka warqabaa yuqaalu batantu amrahu ay waan u kuurgalay oo xaaladiisaan ogaaday ay calimtu mima eh, akhfa aw idaa calimta min khafiyihi maa laa yaclamuhu hayruka la yidhaahdaa marka biaanadu waa sida biaanadu sidaa weeye ilaa kaanad low waxa u ninka asaga ah ee khaliifka ama rasuulka iyo nabiga ah biaanataani laba taliyaal laba xog haye laba xoghaye biطaanatun xoghaye ta'muru waxay faraysaa bilmacruufi wanaaggay fari wa taxuduhu calayh waana ku caraabino way ku guubaabino way ku tirtirsino war wanaaga same war cadliga ku dadaal war ummadda ilaahay oga cabso war xaqa iska bixi war sida yeel wa biطaanatun xoghayo labaadna oo tii xumayd ana ta'muru waxay faraysaa bishari xumahay faraysaa wataxudu calayhi sharkana way ku caraabin way ku boorinaysaa wlmacsuumu man casama allah waxaa dhowrsanoo la dhowray axadku alla dhowray yacnii bitaanada sharkeeda waxaa ka magangala axadku ilaahay ka magangeliyey wa fii xadiidi abilhaytam sunanka aynu ku maray man wuqiya biaanata asuu'i faqad wuqi waa inaga soo maray faqad wuqi ninkii ilaahay uu ka ilaaliyay bitaanata suu ilaahay waa dhowray saaxiib xun iska ilaali haddaad mas-uul tahay iyo haddaadan mas-uul ahaynba saaxiib xun meel xun buu kuu horseedaya wanaag ka faa'iidi maysid dhibunbuu kuu kordhin aakharna waad kala beri noqonaysana waad isgaadaysaan rawaahu lbukhaari wa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam idaa araada allahu bilamiiri khayran jacala lahu wasiira sidqin in nasya dakarah wain dakara acaanah waida araada allahu bihi hayra dalika jacalahu wasiira suuءin in nasya lam yudakirhu wain dakara lam yucinhu rawah abu daawuud biisnaadin jayidin calaa sharطi muslim ida araada allahu biاlamiir ninka mas-uulka ah ee talada haya rabbi hadduu la doono khayran wanaag iyo inuu badbaado aakharo jacala lahu rabbi wuxuu u yeelaa ninka asaga ah wasiira sidqin kaalmeeya daacad ah alwasiir waa axadka min almu'aasara waa axadka ku taageere ku taakulay ku garab istaaga weeye ayib idan wasiira sidqin waa daacad baa laga wadaa wasiira sidqin iyo makaana sidqin iyo wixii markaa uun barakaysan baa loo jeedaa wasiira sidqin nin taageere iyo gargaare daacad ah oon ku khaa'imaynin ummadana xaqeeda kaa ilanay adigana ku dhowraya nabiga baa fasira wasiira hadduu halmaamo khayrki iyo wanaagga uu hafo ninkan amiirka ah dakarahu wuu xusuusanaya war hawsha iyadaa qabo war salaada aynu tukanno war hebel xaqiisa aynu bixinno war sidaa aynu yeelno amiiroo shalay ninkaasa saad tidhi hawlihii o dhan buu u sheegaya wixii khayra uu hafo ama uu ka surmaseegteeyo wuu xusuusinaya wain dakara hadduu amiirku asagu khayrka xusuustana acaanahu waa ku kaalmaynaya wasiiru sidqiga iyo wasiiru suwa waxaa kugu noqon kara dumarka iyo xaasaska aad qabto xadiidka abilhaytham waa kii intuu nabigu martiyey oo nabigu u dhoweeyey oo si u maamuusay ayuu wuxuu arkay wadaadkii wadaaddiisa wax khaadim ee gacanyar aan lahayn markaasuu nabigu ku yidhi markii aan gacanta ku dhiga khanaa'im iyo ilaahay gacantii wax soo geliyo ii imow aan ku siiya khaadim bal dabka iyo shaqada wadaadda ka xigsada maalikii dambuu nabigu u yimid nabiga calayh salaatu wasalaam laba addoonba labadan addoon kala dooro kala dooruu yidhi wuu fiiriyey mid qaato nabiga kan qaado kanaan ku arka isagoo tukanayo oo salaada ku dadaalhaye midkanaa kuu fiicna kan qaado kiibuu qaatay markuu qaatay nabigu wuxuu ku yidhi ninka addoonkee muslimka ah, ka dadaal xaqiisa iska ilaali istawsi bihi khayran wuu la tegay gurigiisii wuu la tegay xaaskii baa maxaad maanta nabiga kala soo kulantay addoonkan oo isoo siiyahay oo inoo adeegaya nabigu markuu ku soo siiye muxuu fariinoo ku faray nabigu inuu dardaarmigu ogta gabadho gabadh caqli badan oo ahludiin ah nabigu wuxuu yidhi ninkaas ayaan ku siiyay ka dadaal oo xaqiisa iska dhowr una naxariiso istawsi bihi khayran waxay tidhi haddaad nabiga dardaarankiisi fulinayso adoonkan xore bay markaad xorayso isagoo xor khiyaar hadduu nala jooghayo iyo hadduu duurkiisa geliba ha yeelo khayrka ugu khayr badanee nabigu kuu sheegay waa inaad xorayso ninkaa khayr ku oo ka dadaal sunnaba kuma dhin xoree uu xoreeyey waagi dambe nabiga askana abulhaytan warn addoonkii ka waran nabiga alloo wadaadi baa waxay tihi la xoreeyo waana xoreeyey markaasuu nabigu ku yidhi ilaahay markuu ruuxa la doono khayr wuxuu saaxiib oga dhigaa iyo sirhaye iyo xoghaye ruux bianatu khayr gabadhu marka waxay noqotay bianatu sidqin wasiira sidqin xaaska haddii alle ilaahay hagaajiyo wax ka wanaagsan ma jiro waidaa araada allahu rabbi hadduu doono bihi bilamiiri hayra dalika waxaan khayr ahayn afgobaadsa weeye shara nabigu ma dhin carabkuma dhajinin ka leexanaya wida araada allahu bihi bilamiiri hayra dalika waxaan khayr ahayn rabbi hadduu la doono lahu wuxuu u yeelaa wasiira suu'in wasiir xun wasiir khaa'ina ah, danayste ayuu dabadhigahayaa oo gacalka aad moodaysaa in nasiya hadduu amiirku halmaamo wixii xaqa ah iyo wanaagi lam yudakiru ma xusuusanayo u sheegi maayo wain dakara asagiiba hadduu xusuusto hadana lam yucunha u kaalmayn maayo bal uu ka sheelahaya oo uu ka dhantaalahaya uu ka hortagahaya uu u diidahaya oo uu ka maanacahaya rawaahu abu daud baa xadiidka wari biisnaadin jayd sanad wanaagsan buu ku calaa shari muslim saasay u badan yihiin axad ah, maanta jooga weliba markaa tala ay xil islaan qabato inta kugu xeerana ku daba ordaysa badankood waxaa weeye wasiiru suu u badan danaystayaal bay u badan wlidalika jamaca min asl odhan jireen ida dakhala alfaqiihu cala alqaadi aa maraati mutataaliyaati fi اlyowmi min hayri xaajatin laa tuqbalu shahaadathu waxay dheen qaadiga meeshuu fadhiya wax ku xukumay ninka wadaadka hadduu saddex goor u tago saddex maalmood isku xigta cafwan saddex maalmood isku xigta hadduu u tago asagoon dan kale iyo makhraatuhu fura iyo xugum uu ka taliya midna aan lahaynoo un iska taga meesha xafiiskii qaadiga xafiiskii wasiirka uu u tago ninkaa marhaatiisa lama qabana yidhahdeen waa faasiq mutaham wey fii diinihi waa qaadigii waa meesha ugu wanaagsan nin caalimo faqiiha fadhiya ka warran marka wasiirada shayaadiinta iyo baarlamaanka iyo ii sheeg kuwa isku sheegaya agaasimayaasha iyo beeldaajiyaasha xeelka islaamka xoog ku haysta iyo madaxweyne shaydaan oo daaquuti ah markaad ka dhammaan weydo maxaa lagugu aamini maxaa lagugu aamini ii sheega marka xilkii duwan aad haysiday ilaahay inuu wasiir iyo kaalmeeye iyo sirdoon sirhaye iyo xoghaye daacada ku siiyo ilaahay ka bari dadkana iska ilaali baabu nahyi can tawliyat اlimaaraةi wاlqضاءi wغayrihima min alwilaayaati liman sa'alaha aw xarasa calayha facarada biha wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay can tawliyat اlimaara xilka in la qabto wاlqضاءi iyo qadahaba la qabto xugumka iyo wakayrihima waxaan ka ahayn siyaasad iyo xugum midna aan ka ahayn oo min alwilaayaati mas-uuliyaadka kale ah yaan la ogolayn oo loo diidaya liman sa'alaha ninka codsadee dalbada aw xarasa calayhi ama ku dadaala helidii xilka qabashadiisa oo facarada sarbeeba biha bitawliyati wاtamiir ayuu sarbeebhayaa toos inuu ku weydiisanba laga yaabaa oo ku dhaho hawshaa waa ficnaan lahayd wax shaqoon haya beryahan ma jirto xilalla way bannaan yihiin baa la ka agwaro kulli lama ogolo wey lanno ninka raadinaya dalbanaya waxaa u badan yaha aana u yahay inuu danaysanayo maxaa yeele xil waa laga cararaa waa laga fogaadaa mas-uuliyad cadaab iyo culays bay leedahay marka culayskii ninka raadinaya daba ordaya ama ku dadaalaya macnidu waxa weye waa nin danaysta oo raba inuu xaajadiisa qunsado meel aakhira rabigeeyaba dantii ummadeed buu dayacahayaa waa nin soo shaqa tagay ummadda halligaya halaag socdo wey marka xil loo dhiibi maayo cn abi musa alashcari radi allahu tacaala canhu qaal dahaltu cala nabi nabigaan ugal calayhi salaatu wasalaam ana aniga iyo wa rajulaani laba ninoo min bani cammi ilma adeertaya ashcariyin qoyska ashcariyiinta ree yamaneed bay ahay faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow riwaayo kaleu ku caddeey wuxuu laba nin oo aan ilmadeernaa ila socday midna gacanta midig buu iga socday midna bidixda aniguna dhexdaan ku jiray oo aan nabigaan u wada nimid oo nabigaan anugu nabiga un baan soo toydon soo booqday dan kale kama lahayn iyaguna show muraad kaley wataan waa niman shaqadoona fa qaala axadumaa midkood wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow amirnaa noo dhig amiir naga dhig calaa bacdi maa wallaaka allah ilaahay wuxuu kuu dhibaye mas-uuliyaadkan xeelkan aad hayso mid ka mid a ah, anigii hebel noo kala dhiib amirna calaa bacdi maa wallaaka allah waqaal aakharu kii kalena wuxuu yidhi mila dalika sidoo kale kii kalena wuxuu yidhi nabi allo waa sidaas haddee xilkan muslimiin badan baad shaqaa u dhiibtaa nimaad yaman u dirto nimaad shaam u dirto ninaad maka u dirto haddee shaqooyinku wax noo dhiib markaasuu nabigu isku soo majay xadiidkii muslim riwaayada muslim baa aad cafaahisay markaasuu nabigu yihi wa anta yaa cabdullahi bnu qays adugu maxaad leedahay cabdullahi bnu qaysow hebel waa hadlay hebel la hadal adaa dhiman aduguna bal muraadkaada soo daa wuxuu nabi allah wallaahi ilah baan ku dhaartay dan inay hawshaa u socdaan maysan ii sheegin qalbigoodana kuma jirin anuguna shaqa ma doonhayo waan ku soo salaamay moogta dad wada socdoon isku maraad iska warqayn baa jire faqaala subaan wuxuu idhi innaa annagu wallaahi allaan ku dhaartay laa nuwalli uma dhibna hada alcamala talada muslimiinta wey talada muslimiinta ha yaraato ha badnaato ooma dhiibna axadan aadama sa'alahu weydiistoo أو axadan ama aadame xaras calayh talada inuu qabto ku dadaalaya muttafaqun calayh wa fii riwaaya laa nastacmilu calaa camalina man araadahu walaakin idhab ya abaa muusa aw cabdاllahi bna qays fabacaahu caaliyam riwaayada muslim ba cadaysa markaasuu nabigu maya ilah baan ku dhaartay nin hawshaan raadinaya oma dhiibnee idinku waxba idiin dhiibi maayo cabdulahi bna qays buu i waa abu muusa adugu yman baan kuu diray waakii yman haddee ummadda wax badan u taray halkaa aaday saxaabigu qadiyadu marku waa qadiyad aad iyo aad u dhib badan weeye marku waa in layska ilaaliyo yacnii waa mas-uuliyadda keenaysa xadiid baa nabigu ka yimid xasan sheekhislaam ibn taymiyana aad u xoojiyo marka la fiiq turuqdiisana xasan noqonaya nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ninkii axad muslim ah xil u dhiiba isagoo og axad ka mudan waa khaa'in aashun lilaahi walirasuuli walilmuslimiin niman baa ku yimid ilmo adeerta soomaali kale shaqay doonayaan adoo og niman ka mudan inay joogaan xagga kafaa'ada aqoonta daacadnimada dadnimada diinta dhan walba rag ka wanaagsan inay joogaan hadaad nimankaa shaqaalayso khaain baa tahay khaain haashi baa tahay ahlunaar man khashana falaysa mina waa halis weeye ninka marka shaqada soo doontay raadinaya waa nin dhagar qaba waa haaliban sida badan waa nin danaysanaya waa nin iskii u soo shaqo tegay miskiinka dawarsanaya ee wareegayo xoogsanaya iyo midka dhiban ee baahidiisa qarsanaya keebaa wanaagsan sidoo kale wey nin haddaa arta baasha raadinaya waa nin raba inuu meeshaasi ummadda xaqeeda ku dhunsado oo ku duutiyo doonahayo idan nabigu wuxuu arkay nimanka noocaas wax loo dhiba inay tahay khiyaaniya ashi ay tahay khiyaaniya hashi inay tahay idan sidoo kale xadiidkii abi muusa alashcari xadiidkii abi muusa alashcari asaguna maxaa ku yimid asaguna waxaa ku yimid ninkii shaqo qabta ee muslimiinta xil u qabta abi muusa alashcari wiilkiisa abuburda xadiidka ka sheekeeyey ninkii reer binu umaya yidhi shaqaan kuu dhiibaya camal baan kuu dhiibayaa markaasuu yidhi igadda ha ii dhiibine khuraasaan baan kuu dir ha ii dirin maxaa jira aabbahay baan ka maqlay oo i yidhi nebi maxamed baa wuxuu i yidhi man tawallaa camalan wa huwa yaclamu annahu laysa lahu biahlin aw laysa lahu ahlan falyatabawa maqcadahu min annaar ninka muslimiinta xil u qabtay ee shaqo qabtay ee loo dhiibo isagoo garanaya inuusan hawsha u cunamin u qalmin naar ha u diyaargaroobo adigii nabigu waa kula hadlay calayhi salaatu wasalaam kii talada kuu dhiibayee wasiirka ama madaxweyneha nabigu waa la hadlay haddaad shaqaalaysood cid shaqo u dhiibta aad og tahay in lagaga habboon yahay oo nin kaga habboon uu joogo shaqada qaban kara idan maxaa tahay khaain اlwaطn khaain اddiin haashi lilahi walirasuuli wاlmuminiin baa tahay adiga shaqada laguu dhiibay haddaad og tahay shaqada inaadan ka soo bixi karin oodan ahal u ahayn adoo macallin qur-aanle waxaa lagu dhiibi wakaalada he injineerka iyo ka shaqaynaysa injineerka waxaad qabanaysaa dhismaha howlahaas war anu macallin qur-aan baan ahaaye dugsi weyn ii dhiso carruurta ii keena a idin carbiyo idin tababaro diinka idin bari adoo geeljiro weligaa inaad ceel shubtaba mooyeen yaxaa tii wasaaradda beerahana mas ka noqonay soo imtixaan ma yani shaqo aadan ahlu ahayn baa lagu dhiibhayaa adoo dhakhtara ah oo bartay irba dadka sidii loogu diro waxaa tihi anaa noqonaya oo maxaa adoo i magaco mushaarkiisa anaa wadaadaan keensanahay meesha iga shaqeeye waxaa adduunka maanta ka socda aafada ninka shaqo qabta shaqadaasuu og yahay inuusan ahal u ahaynon u cunamin oo uusan ka soo bixi karin nabig wuxuu hi falyatabawa maqcadahu min annaar amiir wax maagan baa la garay wuxuu hi og ahal baad u tahay qabo uu ku qasbay wuu tegay iska qaatay shaqadii abuburda markuu sanad maqnaabuu soo noqday wuxuu uhi amiirow qaad cafis baan dalbanay istiqaalo ruqso halla ruqseeyo maya buu wuxuu hi aabbaay waxaan ka maqlay nebi maxamed inuu yidhi malcuunu man sa'ala biwajhi illaah wa malcuunun man su'ila biwajhi illaahi famanaca lacnada ha ku dhacdo ninka ilaahay wejigiisa ummadda wax ku weydiista kuwa haddana wareerisomana rogay ilaahay darti ilaahay wejigan ugu hayana baabeeyey ee tuugsanhaya kuwa xariifyaha jiroo maantao dhan ummadda dambaajinay lacnad ha ku dhacdo ninkii wejiga ilaahay ummadda wax ku weydiistaa ninka ilaahay wejigi inti wax lagu weydiiya bixin waayan asna malcuun buu nabigu nacdaha ku dhacdo waa halis ilaahaad xurmayn weyda qiimayn weyday marka wuxuu idhi ilaahay wejigii waxaan kugu weydiistay xilka inaad iga qaato oodan dibdamba igu celin meeshii ayad ahayd wuxuu ihi mar haddaad halkaa gaadhay baswe buu ka cafiyey yacnii shaqa aan aadan qaban karin hasku qaadin haddii kale naar u diyaargarow marka horena ha raadinin adiga dadka shaqaalaysiinaya wasaaradda shaqaalaysiinta iyo howlaheedana waxaa laga rabaa nin walba ninku shaqada ka yaqaan ee uu kaga xariibsan yahay ee xilkeeda uu ka soo bixi inuu magacaabo hadduu ay u magacaabo iyadaa khaa'imada adduunka dhan marku xasul la rogmaraya la marka salafku waa ka carari jireen waxaas maadaama ay ogyihiin dhibkiisa shiddadiisa dadaal ay ku dadaaleen iska daaye hadii imaare iyo qadole la soo raadsaday ka carari jireen qisadii ariifadii dhex martay waad garanaysaa abijacfar almansuur ninkii faajirka ah aalimkii reer bani cabaas iyo abu xaniifat alimaam anacum bnu aabit abu xaniifu yidhi qaadi baan kaa dhigahaya maya buui qaadi ahl ooma ihi laa lahu ooma suubadan xilkaa ma qaban karo kadabta buui waa faajir hadde moogta imaamkii wuxuu le abu xaniifa haddani caqli badan baa wuxuu yii amiirku wuxuu xukumay inaanan qaadi noqon karin alxamdu lilaahi buuri amiirkaaba xukumay inaanan qaadihe aanan noqon karin oo sidaan ku xukumay buuhi waxaad ku xunkuntay buuhi haddaad run sheegayso haddaan run sheegahayo oon qaban karin aan run sheegahayo haddee ahlu omiihi haddaan been sheegahayo sida aduga aad sheegta aan beenaan anoo xilka qaban kara aan idhi ma qaban karana haddee baanila qaadi ma noqon karo i cadaaladdeedu way burtay imaa inaan been sheegayo iyo imaa inaan run sheegahayo maxaan ku idhi amiirow xilkaa kama soo bixi karo qaadi ma noqon karo haddaan run sheegayo haddee ahlba oomi ihi qadaha xilkaa inaad i dhiibtana ma bannaano haddaan been sheegahayo adaabay xukminaan been sheegahaye qaadi beenaala nin beenaalaa qaadi ma noqon karo ummadana cadaalad ku xukumi maayo wuu marka orad dhaaf buur shaydaan baa tahay intaasuu imaamku rabinuu kaga baxsado <laughs> shiddadiisa iyo dhibkiisa xil ka bixi kartaa aafada miyaad ka bixi kartaa maxaa waxay uga cararayaan salafku xeelalkaas iyo mas-uuliyaadkaas jawrkii baa kama bixi kartid man shaaraka sulطaana fii cizi اdunya shaarakahu fii duli اlaakhira salafku odhan jireen dowladda iyo mas-uuliyaadka iyo xilalka ninkii sharafta iyo xoogo magacay maanta lihin la wadaagay ee kula daarta ee la aqdaanta aakharana dulliguu la wadaagahayaa man shaaraka sulطaana fii cizi اdunya shaarakahu fii duli اlaakhira bannaankay ka mari jireen sufyaan ahawri asagu hadda meesha meel adag buuba ka istaagay wadaadihii fuqadaba u soo dhigto wuxuu yidhi idaa ra'ayta alqaari'a yaluudu bisulطaan faclam annahu lisun buu ninka faqiiha ama caalimka dad aragto un dowladdun ka daba wareegahay madaxweynaha iyo howlahaas inuu tuug yahay oosan wadaad ahayn ogowgur waa tuug mooryaandiimeed soo shaqo tegay wey waidaa ra'aytahu yaluudu biاlaqhniyaa haddaad ninka caalimka iyo wadaadka aragtay isagoon ganacsatada iyo aqniyada iyo qolyaha taajiriintu ka daba wareegaya faclam annahu muraa'in waa istusbur wuxuu sheegtay diin ma wuxuu sheegay waa been wuu ku shaqaystaa cumamadda iyo koofiyadda wuxuu u wataa xoogow inuu ku helo iyo carab dhaq ah diinba ma wado faclam annahu muraa'in wa iyaaka an tukhdaca buuhi weliba iska eeg buuhi haddana in lagu dago adoo muraaya oo istus ah ama tuugoo moryaan hadana in lagu dago iska ilaali wa yuqaalu laka see la ii dagi msufyaan wuuu oo lagu yidhaahdo taruddu madlamatan wa tadfacu can madluumin faina hadihi khudcatu ibliis buuri qolyaa waxay kugu qalqaalinaya inaad u tagto madaxweyneyaasha iyo dowladaha iyo aad ka qayb qasho oo dhex joogto dulamka ummadda laga yaray min baabi taqliili shari min baabi irtikaabi akhafi dararayni ixtimaal hee adna almafsadatayn sufyaanthawri faqiih wuxuu leeyahay waa khudacu shaytaan ibliis dadku wuxu ku dhakra weeye dulan baad wax ka qaban kartaa miskiin baad caawan kartaa dulmigay wadaan baad yarayn kartaa ma ahee adaa meesha ku aafoobi shamcu muxuu sameeyaa shamcu dadkuna u ifiya asagaana gubta shamca waa aragta waa la daayayaa gurigu ku ifanay asaguna eber uu baaba'ahaya badbadaasaad geli kartaa marka adugu adaa gubanaya wuxuu idhi faina haadihi khucatu ibliis ittakhadaha alquraa'u sullama qolyaha fuqahada ah yaa jaranjarra ka dhigtou ay ku fulaan albaabka dowladaha iyo wasiirka iyo akhniyada waxba kama jiraan buui saa u waxaan maqli jiray dawaca intay tagtay waxbaan soo samaynta iyadii la soo sameeyey warkaa ma maqasheen inaad fahmaysan bay la tahay haddaad nimankaa ka agbaxdaan waxaa laga hadlayaa niman muslimiinoo horaa laga hadla oo un jawr iyo dulmi kale ku jira kuwan waa dawaaqiid waa shayaadiin waa zanaadiqu islaam shuqulkuma laha waa horay diintii ka lugeeyeenoo dharka dhigteen shaydaan bay u shaqeeyeene muslimiin shuqulkuma laha waa danaystayaal weliba dabaaloo doqoma ah diin ma laha gobonnimo ma iska ilaah ku aafoobina diinkiinaa barta xoogsada xirfadaad ku shaqaystaan barta bini aadamka inaad ka kaaftoontaan isku daya dowlade iyo kuraas iyo haddaba hablayno oad ku cilmiga iyo wuxuu rabbi idin baray qiimeeye sharaf weeye kitaabka ilaahay wax qaali aad haysataan waa inaad qiimaysaan kitaabu ladabi adabkiiba uu kitaab yahay aladabu wa alahdu bimakarim اlakhlaaq salafku tacaariif kala laba tacriifa ugu roon baan idiin sheegayaa alahdu bimakaarim اlakhlaaq waxbaan ka booday sumaana dhammaynin qaybta hore in la qaato ood ku dhaqanta hadya goor laba talata wanaagsan laba arrimoo tasaraysa gobannimo alahdu bimakaarim اlakhlaaq adabku waa gobannimo waxay u taqaaneen dhaqan wanaag qole waxay dhaheen adabku waa isticmaalu maa yuxmadu qawla wa ficla isticmaalu maa yuxmadu qawla wa ficla inaad samayso hadiyo goor wixii la mahadinayo weedh iyo odhaah iyo falba fal iyo odhaah haddaad ficil samayn ficil la mahadinayo sharcan baad la imanaysa haddaad weedh ku hadli waquuluu linnaasu xusnan weeye yacnii ruuxu inuu ku dhaqmo dhaqan wanaagsan fal ahaan iyo af ahaan iyo adinba ayaa la yidhahdaa adab la yidhaahdaa anshi baa la suluug baa la yidhaahdaa idan axwaashaadood hagaajisaa loo deedaa anshax ma laha hebel edab ma laha akhlaaq ma laha wuu edab daran yahay waa taqaana walidaalika afradahu اlimaamu اlbukhaariyu biاta'liif kitaab adab mufrad waa taqaanaan gooni buu u saaray waana kutubta laga qoray baabka kitaabka ugu qiimo badan axaadiia saxiixa kitaabka lagu qoray kiisa ugu qiimo badan adabka iyo akhlaaqiyaadkana kiisa ugu qiimo badan ilaahay baa barakay inaga kutubtiisa baab اlxayaa wa fadluhu wاlxahu cala اtakhaluqi bihi wuxuu baab yahay alxayaa xishoodkii in la xishoodo wa fadluhu iyo fadliga xishoodka uu leeyahay iyo wاlxahu cala اtakhaluqi bihi in laysku caraabiyo in laga dhaqan dhigto oo xishoodka laga dhaqan xishood waa maxay waa abci wanaagsanoo xumaha aad kaga sareegan wanaaggana aad ku samay gadaal buu sheekhu ka tacriifin doonaa isagoo junayd ka soo guurin doona wa khuluqun yabcau cala tarki اlqabiixi wاltaqsiiri fi اlxuquuq waa dabeecad kugu keenaysa oo kugu xambaaraysa inaad ka xishooto waxa xun iyo wa tarki الtaqsiiri fi اlxuquuq inaad ka dheeraatood ka fogaado inaad ku gaboodfasho ood ka gaasirto xuquuqdii waajibaadka ku saaraa waa dadaalaysa xaqii hebel iska bixi waalidkii xaqiisii walaalihii ahalkii qaraabadii saaxiibadii masaakiinta muslimiinta waxaad ku dadaalaysaa inaad waxay kugu lahaayeen ama wujuuban aw istic inaad guddo waxa kugu xambaaraya waa iimaan alxayaa waa iimaanka waa nuxurka dhimbisha dinyada kugu jirta marka abciga kuu diidaya inaad keena inaad xumaantan ka sariigato wanaaggana abbaartood qabatinto ayaa xishood la yidhaahdaa midka dacfiga ahee inaad xaqi ka gaabisa ah ama aad ka gabata ah xishood lama yidhaahdo soomaalidu way kala yaqaaneen xishood iyo khajil way kala yaqaaneen gobonimo iyo dullinimo iyo gunnimo way kala yaqaanaan culammadu ka cajzi iyo mahaano iyo dulli bay u yaqaanaan ma yidhaahdaan xishood can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alيh ali wasalam mara nabigu wuxuu soo maray calaa rajuli min alansaar nin ansaareed buu soo maray wa huwa yaacidu asagoo waaninaya akhaahu walaalkii ayuu waaninayaa fi lxayaai cayn xayaai buu ka waaninaya xishood buu ka waaninaya wacdiguna hadda kahor baynu soo tacriifina alwacdu waxaa wey waa zajrun maqruunun bitakhwiif zajrun maqruunun bitakhwiif waa in wax lagaa caabiyo lagu diido lagaa reebo laguna raaciyo goodi iyo cabsiin oo waxaan ha samayni lagu idhaahdo haddaad samayso waad eedi waad eedaysaa aakhariya adduunba hada huwa alwacdu oo wuxuu leey waxaan iska daa xishoodka xishoodku ku baabi'iyey buu leeyahay buu kaa dhigay waxba qabsan weyday wahuwa yaacidu akhaahu isagoo ka waanganaya fi lxayaa'i xishoodka ka waanganaya faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi dacu warka leexo daa warda asaga kaa fiicane fa ina alxayaaa xishoodku iyo sariigtu xumaha laga sariigto wanaaggana la abaaro min aliimaani iimaanku ka mid yahay iimaanka iimaan xishoodku waa iimaanka dhammaantii muttafaqun calayhi wanaagga inaad ku hagaatood waajibaadka la timaado waa xishood ilahi baad ka xishoonaysaa xumaha inaad ka sariigsood ka tagto waa xishood diintoo dhan baa xishood ah diinto dhan baa hawsha inaad ka sariigatood ka cabsatood isu diiddo ka fogaato xumaha wanaagana aad qabatinto ayaa xishoodkii ah waa adab iyo wanaagsan wey idan xishoodku waa laba qeyb waa khariizi midna waa muktasab dadka xishoodada sariigta ee xumaha iskaga ba'a ee ka fogaada haddaad in badan la saaxiibtood la fadhiisato dhaqankoodii baad yeelanaysa casiin iyo madow waxaan ka imba waa la isgeliyaa midna ilaahay baa kugu abuurayo waa ilaahay fadiilo uu ku siiyo abuurkaadaba la socota labadaaba wuu leeyahy caqligu midna waa khariisi midna waa muktasab geesnimada midna waa la kasbadaa waa la shaqaysto waa la bartaa siduu usaam munqid ka sheekeeyey dagaalihii sabliyiinta sham ka socday wuxuu ka sheekeeyey nin waagi hore fulay ahaa oo wuxuu weliba qisadna qabsatay wuxuu idhi nin daciif oo ree roman eh, faranji oo gaal ah yaa isagoo faraskiisii wata oo seefihiisi iyo warmihiisi u dhammaystirin buu ka cararay oo xataa uu islaantiisa ka difaacan waayo toban sano kadib ninkiisu isu duuli jiray ciidanku mas-uulska ka raaci jiray raashinka uu kerinaya dhaawac ooga qaayo waagidan bahal buu noqday buu ninku waxaan arkay boqol nin meeshuu galo inaa asagaan waagi dambe raaci jiray ciidanku la socdo waa ninkii waagwaagi hore fadlin jiray waa barasho waa barasho ree muqdisho soomaalida lagama sheegayn waagood ninty onki ilaa laba kun iyo hadda lixdii meesha xabadda ku dhacday ku yaacaan warka sooma haysaan haweenka caruurta xabadsu lagama carari jirin meeshay baf ka tidhaahdo bay ku yaacahayaan dhaawaca qaada nin kuraydan waxbay meelaha inay wax ka helaan bay rabaan miday jibkiisa baadhaan nin walba dan buu leeyahay inta waa qubanaya islaamka ana ruuxa hadda dhibku gaadhay bay badbaade iyo dhaawacqaadadii bay u tagahayaan danaysi waa barasho wuxu marna waad barxi waagi dambana waad qabsan hawshii marka geesinimadu qaybna waa lagu dhashaa qaybna waa la shaqaystaa oo waa la bartaa xishoodkuna waa sidaasoo kale khuluqa qiimaha badan qaybna waa lagu dhashaa qaybna dad dhaqankaala ood la saaxiibtay baad ka qaadan waaga dambe abiicay kuu noqon وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء xishoodku laa yأتي lama yimaado ilaa bkhayrin waxaan wanaag ahayn war xishood dhib ma keene wanaagunbuu keenaa xumuhu kaa celiyaa wanaaguu kugu qasba oo kuu diraa waa fariin khayr muttafaq calayh wa fii riwaayati limuslimin alxayaau khayrun kulluhu xishoodku dhammaantii waa khayr iyo wanaag awqaa nabi wuxuu yidhi alxayaau xishoodku kullu idaylkii khayrun wanaag weeye meeluu ku yimaadaba maxaa yeedhe waa abci baan nidhi kaa reebaya xumaha kuu diidaya wixii xaq ahaa iyo mas-uuliya inaad ku ka gaabiso idan hadda khayrun buu dhalaa weeye laakiin marka laysku khalda xishood iyo khajil iyo dacfi iyo mahaani iyo dulli iyo laysku khalda dhibaato timaada وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حول الإيمان إيمانك وحاوي الله الرمي بضع وسبعون وتضباطا يدور أو بضع وستون شعبة أما واللحدا يدور شعبة قيبود قيبود وي فأفضلها midka u qiimo badan iimaanka laamihiisu laanta u xoog badan u fadli badan qowlu laa ilaaha ila allah wey towxiidka laa ilaaha ila allah oo la yidhaahdo qowlan wa qaalaban afka aad kaga hashay dibnahaya dibnaha adin aha iyo ficlanna aad ku dhaqanto wa adnaaha midda u hoosaysa xagga ajirkee u ajiryeerna imaadat اlada can اطariiq xumaha iyo dhibaatado jidhka laga leexiyo isaalat اlada dhibka oo laga leexiyo can ariiqi muslimiinta wadadooda mooska yaalla iyo dhalada ku jabta iyo qodaxda iyo birta iyo dhiiqada lagu kufikara waxaasood ka hagaajisa wey oo laga qaado wاlxayaau xishoodkuna shucbatun min aliimaani waa qayb culus oo diinteenna ka mid ah muttafaqun xadidka waxaynu ku soo maray baabkii saddex tobnaad fii bayaani karati طurq اlkhayr albidcu bikasri اlbaai wayajuusu fatxuha bada waa loos dhigayaa in la kordhabana waa bannaan tahay wahuwa min aلثalaaث ilى اlcashara saddex ilaa toban baa la yidhaahdaa bidciga dhowr dhowr ruux markaan leenahay inagu waa inaan toban la gaadha af soomaali ahaan waxaan toban dhannayn baan dhowr dhahnaa inagu labana ka badan laba dhowr ma dhahno kow iyo laba maxi ka koreeya tobanna aan la gaadhin baan dhowr dhahnaa ayib <clears throat> wshucbatu waxaa weeye alqicatu wاlkhasla shucbaduna waa gabal ama qayb weeye iyo laan wاlimaaطatuna alizaalatu waa zuulin ama qaadid meesha wix yaala laga qaado wاlأdaa dhibkuna waa maa yu'dii ummadda wixii dhiba ka xajrin dhagaxoo kale wa shawkin qodaxoo kale wa tiinin qalqalli ama dhobo meesha daadsanoo kale wa ramaadin iyo dambas iyo wa qadarin qashin iyo usgag wanaxwi dalika iyo wixii lamaalmaala wixii ummad dhibo unbaa loo jeedaa وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه قال كان رsuuل الlah صل سلم رsulk wuxuu ahaa أشhada mid daran xayaan xagga xishoodka min alcadraa'i gabadha bikaarada ah oo fii khidra ku jirta gandoobkeeda ku jirta ama khidrigeedkhidrinagu ma naqaano reer koonfureedka qolihii carabta iyo shaanshida iyo dadkaasa yaqaano soomaalidan labagoodlayaashu hawsha aaduma yaqaanina waa garanaysaan bay ila tahay gabadhu markay qaan gaadho xaggana weli aan la guursaninba guriga aabbahay degantahay baa qayb yar loogu xidhahayaa daah waxaad shandaraw ahaan moodo mara khafiifa ah halkaasay gelaysaa waa xilligii markay ugu xushood badan yihiin wax rag ma arkaan dad ma arkaan aabbahood ka cabsanaya cuntadii raashinka halkaasa lagu siinaya xilli suuli aadaan iyo xilli kale hataa yaqaan aad bay xushood badan yihiin kuwa ku dhex dadka ee la dhaqmahaya way ka xushood badan yihiin kaana rasuullah rasuulka wuxuu ashadda waa daraa subanuu xayaan xagga xishoodku xumaha laga sariigto wanaaggana la aabbaano min alcadraa'i bikaaradi oo fii khidra gandoobkeedii iyo dahaadhkeedii ku jirtay faidaa ra'aa shay-an tiibaa marka la cadaynaya mar hadduu nabiga ka xishood badnaad haweenaydaas iyo gabadhaasi faidaa ra'aa shay-an hadduu nabigu wax arko yakrahu uu dhibsado uu qoonsado carafnaahu fii wajhi wejigiisaan ka garan jiray inuu nabigu waxaan dhibsanayo waxun hadduu arko ama wax dhibaata uu arko ama xataa uu arko ruux muslimoo daciifsan ama dhibaatay ka muuqato nabigu waa xanuunsan jiray wejigiisa ka muuqan qaala alculamaa waxay yidhaahdeen xaqiiqat اlxayaa xishoodka dhabta ah waxaa weeye ama maahiyadiisu ama tacriifkiisu khuluqun waa طabci yabcau ruuxa ku diroo ku caraabiya calaa tarki اlqabiix xumaha in laga tago wayamnacu ruuxa ka reeba u diida min atakhsiiri inuu ku gaboodfalo ka gaabiyo oo u dayaco fii xaqi dilxaqi ruuxa xaqale xaqiisa warawaynaa waxaanu ka warinay can abiqaasim aljunayd raximah llahu taala nin faqiiha oo zaahid oo caabid ah oo kaana calaa madhabi abi thawr buu ahaa kaana yuftii bimadhabi abi thawr waa maqbuulun qowluhu fii jamiici awaa'if aad nin loo jecel yahay wey ragga salafka zuhaadaha ah junayd wuxuu yidhi raxma llah taala alxayaau xayaa xishad maad doonaysaa ru'yat اlaalaai wa ru'yat اtaqsiiri fayatawaladu baynahumaa xaalatun tusamaa xayaaa soo gabagabeeyey axwaal quluub ragga yaqaan hadday dhawcon kuu tacriifinayna manaadiqa iyo mutakalima way iska tegahayaan leanna waxaa taqaana haddaad sheegto warkaad wuu saxnaanaya mutakalima manaadiqa laakiin waxaysan aqoonin bay ku wareeraan tacaariif iyo xuduud iyo daatiyaad iyo awsaaf caradiya iyo khaarijiya iyo waa wasfi daakhilun fii maahiyat shay iyo waa khaarij iyo waa laaim munfa hayru munfaq baddaasi ma tanfac junayd muxuu ku yidhi xishood miyaad rabtaa ru'yat اlaala nicmooyinka alla kuu galay galladuu rabbi kuu galood aragta wey oy indhahaadu qabtaan caafimaadka caqliga quruxda lixda lexaad ee israacsan indhahaad waxaanu nicmo rabbi kusiyood aragta wey xayaatu kelbi baan ku noolay hawshu ma aha lixdii lixaad baad qabta maxaa kaa maqan xagaashaadii baa laamaysa indhihii baa shaqaynaya waadhi baad maqlaysaa wax walbaad arkaysaa godkii baad ka leexan waxa kuu dhiman muxuu yahay caafimaad baad ku seexataa iimaan baa alla ku siiyey ru'yat alaalaa ay anicam nicmooyinkii galladaha rabbigay kugu manaysto kugu shubay ood aragto wey ood iimaansato kow wa ru'yat taqsiir gaboodfalka aad samaynaysa nicmooyinka aadan ka mahnaqayn idanka shukri inaad aragta wy mawladu takarta asaga saara wuxuu arkaa midda ka kala saaran kaasuu gacanka dheer ku dhufanaya yacnii nicmadaa maka mahadnaqday maka shukrida maba arkaysidba inaad aragto nicmooyinkaas ood ka mahadnaqdo oo gabadfol weliba aad ku sugantood gaabinaysood dareento wey nicmo ilaahay ood aragto iyo dacfigaada iyo xumaantada liinaantaood dareento wey intaad ismaadayso saka taagto haddee xishood kuguma jiro fayatawalladu waxaa ka dhalanaya gaabintaadoo dareento iyo xumaantaadoo dareento iyo galladuu rabbi kuu galoo dareento waxaa ka dhalanaya xaala baynahumaa bayna ru'yat الtaqsiiri wa ru'yat الnicami cafwan xaalatun dabeecad xaaladu waa abiico waa xaala waa wuxuu ruuxu ku tilmaaman yahay xaala taarica ma aha waa wasfi hadda muqiimoo laazima u jeeda imaamku xaalatun dabeecad baa ka dhalanaysa tusama lagu magacaabo xayaaan xishood la yidhaahdo xishoodku waa inta halkaas yuu ka dhalanaya ayib idan wuxuu kuu sheegayaa xishoodku waa maxay waa min axwaali اlquluub min camali اlquluub wey wuxuuna ka dhashaa min cilmi اlqalbi buu ka dhashaa markaad ogaato ood garato ilaahay nicmooyinkuu kuu galay xaggana aad ogaato gaabintaad gaabinaysa iyo mahad la-aantaada iyo shukri la-aantaada aad dareento yaad xishoonaysa oo danqanaysa foorarsanaysa ilah baad ka xishoonaysaa xumaad ka sariganaysaa idan alxayaau waa camalu min acmaali اlqalbi wuxuuna ka dhashaa waana aharu min aahaari cilmi اlqalbi macnahaasuu imaamku kuu sheega macno saxan wey baabu xifdi siri sirtoo la ilaaliyo la dhowro bayuu baab yahay sirtoo la ilaaliyo axkaam badan baa ku dureersata sir in la ilaaliyo ay waajib tahay baa jira mid in la sheego ay waajib tahay baa jirta mid in la sheego waa xaaraan midna in la sheego waa waajib mid way bannaan tahay mid waa karaaho midna waa mustaxab axkaamtoo dhan baa gasha axkaam اlhams xaaladu ruuxii sirta kugu qarsaday uu nool yahay iyo markuu dhintana waa la kala qaadaa marar badan axkaamta marka ayadaa iyo baabkeedu imaamka hadda ka hadli doonaa waa gobannimo sirta in la dhowroo la ilaaliyo ruux wuxuu kugu siraysto waa la ilaaliyaa haddii ninkula soo fadhiisto oo hadal u bilaabo sadoo halku bilaab u gaardaymoodo na wuxuu idhi waa ammaano shaygaa waa sir lagama sheegi karo haddii qari imaada dhihine sidii wadaad waa dhoweyd anu saaxiibba ahayn baan hawl u sheegay markaas hawshoo suuqa taallaan ogu imid waa sidee baa adhi qari imaada dhihin buui qari imaada hawsha looma baaro waxaa waxyaabo anoon qari ku dhihin baa jira aad dareemaysa qaabkaan kuugu sheegayo inaan rabo inaad qariso nabi wuxuu hi haddii ninkula soo fadhiisto oo u gaardaymado markuu hadalka bilaabo waa sir waa sir wey waa hawshu waa in la ilaaliyo marba waxaa la rabaa xaaladda inaad qiimayso dadkao meesha fadhiman hadalka hoos kuugu dhigay maxaan hoos ugu dhigay haddaanan sir ka waday wadaadihii kale noola fadhiiba intaan gadaal qortuu lixiyon yaan dhegta afka kuu saaray qari maada dhin maxay tahay maxaan la nuxnuxuley haddaanan qari <laughs> aanan ka wadin hawshaa iska ilaaliya qaal allahu tabaaraka wa tacaala ilahi wuxu uhi wa awfuu oofiya oo ka soo baxa bilcahdi xilka ka soo baxa cahdi hunaa waxaa laga wadaa cinda ahli lcilmi waa kullu amrin ukida bicaqdin shay walba oo lagu dhuujiye heshiis cahdi baa la yidhaahdaa waxaynu wada kala gadanna cahdi baa la yidhahdaa waxaynu isku ognahay cahdi baa la yidhaahdaa kullu amrin ukida bicaqdin fahwa cahdun cindahum hadii dhaar la raaciyo fahwa miiaaqun dhaar haddii lagu darana oo laysasan waa miiaaq cahdi dhaafaya in alcahda ballamuhu iyo cahdigu kaana mas-uulan waa wa waa layska dalbahayaa quluub اlaxraari qubuur اlasraar baa la yidhaahdaa ninka gubta xorta ah qalbigiisu waa qabrigii sirta wixii loo dhiibay ibn cabaas baa ka sheekeeyey aabbihii cabaas oo dee akhyaartii carbeed ahaa jaahiliyatan wa islaaman yo wuxuu arkay inaan cumar ijecel yahay oo ii oo fadhiyada iigu yeedhahayo oo ragga waaweyn ila fadhiisanayo maalinka dambe aabbaha ii yeedhay buui wuxuuhi wuxuu idhi innii araa cumara yudniika faxfad canii waxaan arkaa cumar inuu ku soo dhowaynayo oo meelaan dhallinyaro ku fadhiisiinayo oo rag waaweyn ku dhex geynayo aabbow aniga saddex iga qabo buuhi saddex talo iga qabso odayga ku dhala hadduu nin qiimo badan oo akhyaara yahay oo ah wax badan baad ka faa'iidi haddii laakiin ollow sahal ku dhalay rabbi tuug inii araa umara yudniika faxfad cannii alaaثa laa tafshiyanna lahu sira sir cumar uu leeyahay ha faafinin buuri hawluu kugu siraystay si gooniha ah kugu sheegay meel khaasa ka sheegay yaan la maqlin qodobka qabo walaa takhtaabanna cindahu axadan goobtu cumar fadhiyana bini aadam baa tahay oo xan la yska waayi mahaye meelahadaa kale ku cuno cumar hortiisa ruux bini aadam ha ku xamanin yani maa inuu xanta u fasaxay laakiin way kala daran tahay nin waayeela oo amiiro culmo ah hortiisa inaad xumo ku samayso iyo bannaanka inaad ku samayso kala daran yihiin shaafici maxay yidhaahdeen nebi maxamed meeluu fadhiyo ninka ku sinaysta waa gaal bay dheh waman zanaa bixadrati الnabiy kafara limaada bannaanka haddaad ku sinaysato waa macsiya min almacaasi kabiira min alkabaa'ir laakiin nebi maxamed oo meeluu joogoo ku arkaya haddaad zina ku bilowdo gaal baa tay dheheen limaada quudhsi nabigaa daraabaysaa istikfaaf baa ku jira suuban hadan ka xishoonaynin waad bahdelaysaa waad meeqaankiisa meel kaga dhacday zinadu marka waxay isu beddeshay gaalnimo waxyaaba raacay darteed xanfi maxay dhaheen ninkii masaajid ku dhex siriista faqad ka fara shaydaanu meelaha ka soo qabsaday buu waay meeluu la tago bilaal buu la soo galay haye iyadoo la kala maqan yahay maxay yidhahdeen xanafiyo limaada waxaan ka rabaa intaas waa ramadaane waxaan ka wadaa dunuubtu maqaamka ay dhacaysay iyo meelaha ay dhacaysay zamanka iyo xilliga iyo dadka ka ag dhacaysay yay isku bedashaa xukumkeedu way kala daran way kala daran marka wuxuu uhi walaa takhtaabanna axada cindahu cumar agtiisa ruuxa ha ku xamanin walaa yujaribanna calayka kadiba beenna yuusan kugu arkin buui saddexdaa qodo aabbo iga qaba waa dillibaani cumar ishiisana ka dhici sirtiisa faafinin agtiisa dadka ha ku xamanin hee beenna weligii yuusan kugu arkin weligii saddexdaa qodob iga qabo markaas wuxuu ku bilaabay saddexda qodob ugu daraa hee oo sirta in la ilaaliya uu ku bilaabay hadda hor soo sheegay inay culimmadu yidhaahdeen iyo boqorradu saddex ooma dulqaataan saddex dembi haddaad ka gasho kow waad maqasha maqan tahay sirtoodaad faafiso hee xukumkii kursigood ku qabsato haweenkiisii u dabamarto labada boqor uu kugu waxa oo uu ku cafiyi karaa laakiin mar hadduu dareema inaad ku socoto kuwaada somalia maxay ku hardamaya isku hayaan xabadda xamar ka socotay dagaalka kolba weji yeelanays hadda marka la waxa kenya ka dhici doona maxaa la isku hayaa kursi kursi iyo sirtiisood faafiso iyo haweenkiisa iyo gabdhihiis lagu tuhmo waa geeri wey marka sirtoo la ila waa qayb diinteenna ka ah, muhiim jiddan adduunkuna maanta wuxuu ku dhisan sirtaasoo la ilaaliyaba dowladaha adduunka maanta ka jira wasaaradda sirdoonka ugu xoog badan midda wax dumisa waxaa dhista wey almukhaabaraat ama mukhaabaraat boolisiya ha noqdeen ama mukhaabaraat waa kuwa ugu dhib badan wey dowladdu waxay ku taagan yihin waa sirtaa sir la'aan lama noolaan karo marka waa inaad sir yeelato oo wixii lagugu dhiiba aada aaminto odayga somaaliya warkiisoo kale lama rabo odayga waxaa la sheegay wixii lagu qarsadaba horuu ka sheegi jiray waxaad u sheegay adeero ii qarihaye uu dhaqaaqa buu sii sheegahayaa war waa sidee baa leeyahy wixii adugu aad xajin weyda anugu ma xajin karo adugu intaad xajin weyso imaanad sheegin buuhi ha anna waan sii sheegi gaas baa baan ka qaadi coqdad bay ugu noqon maba xajin karo looma baana hawsha ayadaa hawsha looma baano وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن, إن من أشر الناس ورد على النحاة الشر لما dhihi kare شhar iyo khayr baa odhan kara bay dheheen labadaba quraanku sunnada way ku yimaadeen sharun iyo khayrun iyo akhyar iyo ashar intaba nabigu waa sheegay axaadiid carakawaa'ina ku timid ibnu maalig wuxuu yihi nuxaad waxay waxba kama jiraane labada luqaba waa waalidaani fi kalaam اlcarab markaasuu keenay marka ibn maalig waa naasir اlxadiiث min xay alistilaal الnaxwi marka sidaas weeye ina min shari الnaasi bay rabaan qolyaha carabiyada sheegtay ina min sharin ashari way diidan yihiin ina min ashari الnaasi dadka kuwa u shar badan waxaa ka mida u khayr daran cinda allahi ilahay agtii mansilata xagga darajada iyo booska yowma alqiyaamati maalinka aakharo alrajula nin baa ka mid ah ninkaasoo yufdi ila almar'ati haweenay u tagahaya oo la kulmahaya wa tufdi ilayhi asaguna ay la kulmayso uma yanshuru siraha markaasuu xaaladii ka warramaya sirteedii buu sheegay kanay ahayd oo kanay ahayd yani waa min shari الnaasi weeye howlaha sirtaasi looma baxo xaaskaadi sirtooda lama sheego si guud haddii lagu weydiiyo wadaadi mays aragteen ha waad dhihi kartaa galmo si guud waad u sheegi kartaa iyo isu tag culays ma laha haddii ay baahi sharciga ku xidhan tahay nabigaa la weydiiy nabi allow ninku hadduu intansu u galmoodo oo isagoon biyo ka imanin uu meesha iskaga tago qabiis ma laga raba ma waajiba nabigu haa buur laga rabaa nabi allo waa side aniga caaishaa samaynay buur facaltuhu ana whaadihi waa si guud laakiin faahfaahin hoose lama ogolo mamnuuc waa dhaqan xumo gunnimo weeye gunnimo weeye marka si guud waa un loo sheegi karaa laakiin tafaasiisha hoose wixii meesha ka dhacay haweenaydu waxay samaysay waxa adugu samaysay dhaqankaasi waa waa ciyaal suuqnimo weeye waa qaroofnimo kabacadnimo weeye soo ima garanaysaan warkaas arajula nin baa kamida yufdii gaadhaya ilmarati haweenay u tagahaya wa tufdii ilaa asna ay la kulmayso uma yanshuru baahinayo faafinaya siraha wuxuu u asturaa gabadhi sirteedii iyo hawsheedii faafinaya waa dhaqan xumo weeye kuradina way ku faanaan hawsha ayadaa abadan dumarkuna ma bannaano raggooda inay ka sheekeeyaan ragguna ma bannaano in dumarkooda ka sheekeeyaan haddayna daranba laba dembi baad isku laba dembi baad ku dartay oo kala dardaran rawaahu muslim wa can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma hadda social mediaba lasoo dhigay wax kastee maxamed ka sheegi sirsir iyo dheg af la sheegaba iyo saaxiibbo balaayo kalaba timidba balaayo kale nin baa la yidhi ebelow maanta wixii xanfar iyo dabayl dhacaysa ma aragtay adugu ma u fururayd buuri adugu wix maanta dhacay ma u farurayd nin faruraaba yaa dabayl badan baa dhacday midba aan faruraynba wuxuu leeyahay wix maanta dabayl dhacday indhih baa naga soo dhici gaar wuxuu hi adugu taas ma u farurayd sirsir baaban ka hadlaynay hadda adugu social media ma aragta waxa ka dhacahay idabdarrada la wado ilaahayaa naga qabto can cabdillaahi bn cumar radi allahu tacaala canhuma anna cumara radi allahu tacaala canhu xiina wakhtigii ta'ayamad ay garoobowday bintuu gabadhiisi ayimku waa eh, haweenayda aan lahay xataa ninka doobka ana aan guursanina ayim waa la yidhahda nin walbo aan xaas lahayn waa kala yidhaahda marka wadaad la odhan jira hunays ibnu xudaafa ka dhintay xafsa ka dhintay oo min ahli badrin ah saxaabigaa taqaana cabdullahi ibnu walaalkii weeye khunays ibnu xudaafa asahmi yaa ka dhintay bacda badrin wa qubayla uxudin buu geeriyooday way garoob marka noqotay tiibuu marka ka hadlaaya sayidina umar taayamad way garoobooday bintu gabadhiisa xafsatu ahayd radi allahu tacaala canha qaala wuxuu yidhi marka e, cumar laqiitu cumaan ibni cafaan baan la kulmo marka asaguna ay ka dhimatay ruqaya ruqaya binta rasuulilahi baa ka dhimatay oo marka xaas la'aan weeye wuxuuna quudaraynayaa in nabigu u xiskiisa umu kalum maalan marka cumaanu marka ay xaaskiisa ka dhimatay iyo xafsoo ninkeedii uu ka dhintay buu damcay sayidina cumar inuu isku hagaajiyo tale wanaagsan meesha ka saaray laqiitu cumar cafaan baan la kulmay facaradtu calayh waxaan u bandhigay xafsataan u bandhigay gabadhayda xafsa ah dad doonto aan ku siinaya baan ku guurinaya faqultu waxaan ku idhi in shita haddaad doonto ankaxtuka waa kuu mehrinayaa xafsata bint cumar xafsadii ina cumar ahayd baan kuu guurinaya maxaa yeele gabadhiisu ku kalsoon yahay waalidkii bay adeecaysaa kuwan imtixaankii waalidiintood indhaha ka gelaya maysan ahayn waxay ahayd hadde waalid fiican buu ahaa oo gabdhahooda meel wanaagsan u dooraya oo u meeldayaya oo nin wadaada oo nin khayr badan u raadinaya marka wuxuu idhi cumaan ibni cafaan oo saaxiibkaa gabadhaada xafsaa oo nin la'aana isaguna waxyaa la'aane aad isku hagaajisi talaasuu u keenay qaala marka cumaan wuxuu yidhi saanduru fii amrii bal waan soo tashanayaa arrinkaygaan dib u eegayaa inaan maanta guursan kara iyo inaanan geeri baa igu cusube bal aan dib iskugu noqdo buuri fa labitu layaaliya joogay buu uma laqiyanii waa ila kulmi cumaan faqaala wuxuu idhi qad badaa li waxaa ii muuqatay markaan rogrogay xaajadaydii iyo taladaydii iyo arrinkaygii anlaa atazawaja inaanan guursanin yowmi hada maanta aanan guursanin guur waa igu jiraa laakiin maanta waxba iskuma kay aadano buui waxbaa si iga ah oo iga kala daadsan tahay sayidana cumarow icafi buui falaqiitu abaabakr abubakr baan la kulmay oo saaxiib gooni ay cumar ahaayeen cumaanna uu iska xijinayay faqultu waxaan ku idhi in shi'ta haddaad doonto ankaxtuka xafsata binta cumar baan kuu xafsadii ina cumareed baan kuu guurinayaa fa samata abubakar abubakar maba jawaabinba cumaan baaba jawaabay oo hadlay abubakar dibnihiisu xidhay falam yarjic ilaya shayan waxba iguma soo celinin waan guursanayo waan soo tashanayo bal hawshaan ka soo fikira iyo iga warsug midna ma odhan fa kuntu wuxuu idhi sayidina cumar waa saraaxi hadde fa kuntu waxaan ahaa buuhi calayhi calaa abi bakar awjada mid ka u carab badan minii aniga xaggayga calaa cumaana cumaan buu i cumaan intaan u cadhooday in ka daran baan u cadhooday buu i saydina abubakar limaada laba arimood o abubakar waxaan ku qabay isku hadlayn iyo jacayl aanan ku qabin baan ku qabin buui cumaan raggu sayidina abubakar cumar si gooni isu jeclaayeen wixii cumar nabigu u yidhi abubakar si buu dhihi jiray abubakar si wixii nabigu abubakar siidhao qaadana cumar sii buu odhan jiray waayelida muslimiinta si gooni isu jeclaayeen marka nimaad jeceshahay haddaad wax wanaaga u bandhigto ood xataa jawaab kuu quuri waayo hee waa isgowrac weeye waad ogtii dhaqanka bani aadamka kala dhimasho weeye laakiin ina un saaxiib guutiyiin guutiyiin oo aad aad isku sii fiicnaan hadduu wax kaa diiday hadduu ku yeelaba waa khayr waa khayr midda labaad abubakar ma jawaabin shib buu yidhi marbay jawaabtu waxay tahay xataa diidada oo lagu caddayaa wax weyn ah wax ku taraya markaasoo kale oo cudurdaarasho cumaan si fiicanoo gobannimaa oo quruxsan buu u cudurdaartay oo la aqbali karoo la laqi karo abubakar cudurdaaran lagama hayo diiddana lagama filaynin saa darteed buu sayidina cumar cadhooday oo abubakar aad ugu cadhooday falabia layaaliya habeenuu nagaaday buu idhi falabia abubakr baa nagadhowr haeencabaaraan joognay uma khaabaha waxaaba soo doonay gabadha xabso ahayd annabiyu nabiga kariimkaabaa soo doonay fa ankaxtuha iyaah markaasaa nabiga u guuriye u meheriye xabso idan hadda marka hadalku u furmay sayidina abubakar abubakar sir buu ilaalinayay sir buu ilaalinayay hadduu dhihi lahaa intuu sayidina abubakar jawaabo odhan lahaa cumarow hawshu aad bay u wanaagsan tahay laakiin waxbaan ogahay bal aynu dhawro uu dharo cumar baa daba istaaga maxaad og tahay bal waxay uun ii sheega dee waxaan ku qanco bal ibaaq iftiin ii ifi waxuu ii bixi lagaa ha ilaa ay sirtu kaa fogato soomaali waa taqaanaa haddaad dareen yar kaa dareemaan wax qarinayso say kuu qodqodahayaan guriga adoon gaadhin bay kaa yaa kaa keenayaan way kaa soo tufaayaan hadda marka sidna abubakar hadalku u furmay falaqiina abubakar baa ila kulmay faqaala wuxuu idhi lacallak wuu dareemahayaa nin waa kuuda intuu dembi kaa galo xaggana dhagaha taaga dadka waa dadka ugu liito intuu kugu khaldamo oo kugu xadgudbo yuu iska dhigahaya inaan weliga wax ku yeelinba qadaadku kuu duuhaya sankuba taagahaya asaga waana dembiilaah sayidina abubakr sidaa mayn wuu og yahay inuu walaalkii cumar xoogu qoonsaday hawsha ayadaa markuu u cudurdaaranaya wix sheegay hadda lacallaka waxaa laga yaaba wajadta ay khadibta inaad ii cadhootay calaya dushayda xiina caradta calaya xafsa markaad ii bandhigtay xafso inaad ii cadhootaa laga yaaba oo falam arjic ilayka shay aanan kuu jawaabin inkaad gabadhayda haddaad guursanayso waa diyaar adeed tidhi aniguna aanan kuu jawaabi waaye inaad walaal ii cadhootood ii qoonsatay baan filayaa buuri maya maya hawshu waa okay maaha waa run baa lasoo sheegay faqultu nacam haabaan idhi waan kugu cadhooday mana kaa filaynin qaala wuxuu idhi fainahu lam yamnacni iima diidin an arjica ilayka inaan kuu jawaabo fii maa caradta calay waxaad ii bandhigta kaaga jawaabo ilaa anii kuntu anugu waxaan ahaa buu idhi calimtu mid ogaaday ana الnabiya dakaraha waxaan ogaa buu idhi maalin laweed gabadha soo hadal qaaday hadalqaadka nabigu soo hadalqay waxaan ka dareemay inuu rabo gabadha inuu guursado marka ma rabin buu inaan sirtaas bixiyo nabiguun warkiisii caddaysanin ama gabadhi aan ka tala bixin falam akun ma ahayn buu liufshiya mid faafiya sira rasuulilah sirta nebi maxamed inaan sheega ma rabin buuri hadda nabigu qari ma dhihin ogow hadda qari ma dhihin goobbuu abubakar fadhiyon buu nabigu hawsha ku soo hadalqaaday xabse ka waran abubakar buu weydo waxay ahayd buu u sheegay idan marka abubakar taladii iyuu nabigu weydiiyey buu ogaaday inuu nabigu gabadha rabo bas muxuu nabiga sirtiisa yaysan bixin walow tarakaha الnabiyu xabse nabigu hadduu iska dhaafi lahaa uu ka tegi lahaana la qabiltuha waa yeela waa guursan lahaa buu gabadha waan guursan lahaa bu abubakar diyaar baan u ahaa laakiin nabigaa soo hadal qaaday rawahu اlbukhaari taayamad macnaheedu waxaa weye buu sheekhu ay saarat bilaa zawjin nin la'aan bay noqotay wa kaana zawjuha ninkeedu wuxuha tuwafiya mid la oobsado waa idiin soo sheegay magaciisa khunays ibnu xudaafata asahmi min asxaabi badrin ayuu ahaa wuxuu dhintay qubayla uxudin sida raajixa ah madiinuna ku dhintay waana cabdullahi bn sahmi walaalkii wey wajadtana hadibta weeye wejdigaas mawjadanaas waa cadhada wey waxaa ku jira marka xadiidka macaani fara badan baa ku jiro dhinka waalidka waxaa laga rabaa rag iyo dumarba ama walaal iyo weliba waxaa laga rabaa gabdhahooda rag la'aanta ah inay rag wanaagsan u raadiyaan waa mas-uuliyada waa xil xil ku saaran weeyo waxaa mina diin ka mida mina sunna ka gabadha in nin loo raadiyo garoob iyo gabartaydoon ha noqote ninka loo raadiy nin wanaagsan waa inuu yahay hadduu doono xaas qabo sida sayidinaa abubakar oo kale xaas buu lahaa markuu hadda loo bandhigayo xabso loo bandhigayo nin waayeelana wey marka ayadaa dii wanaag loo arko nin wanaagsan oo dhaqan karo ilaahay ka cabsanaya in ay waalidiintu iyo walaaluhu iyo dadka gabdhaha mas-uulaadka mas-uulka ka ay u raadiyaan inay mina sunna tahay diinna tahay ayaa ku jira bal wa wanaagsan tahay nin baa maalin u yimi sayidina alxasan abu saciid buu u yimi markaasuu ku yidhi gabadhaydaan rabaa inaan nin u guuriyaan u guuriyaa wuxuu nin ilaahay ka cabsanaya u guuri nin ilaahay ka cabsanaya u guuri buudo mutaqi'a limaada wuxuu in axabbaha akramaha wain kariha lam yadlimha wuxuu idhi ilaahay ka cabsanaya markuu gabadha kaa guursado hadduu gabadhu u bogo u jeclaadana u karaamin uu maamuusi jahorad buu ka dhigahayaa hadduu kohodo u bogi waayana dulmin maayo ku xadgudbi oo cabsidii iyo diintiisa u diidaysa inuu ku xadgudbo inuu karaameeyo iyo inuusan dulmin buu u dhexeeya ilaahay ka cabsanaya marka dee sayidina cumar muxuu u khayr badnaabuu u bandhigay gabadhiisii xafsa ahayd bacda rasuulillahi abubakar baa ummadda u khayr badan wa bacdahu cumar cumaan cumar hadda gabadhi bixinayay labada kale marka waa labada kale ku xigtay weye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa kaloo ku jira in siraha la ilaaliyo shirta aad iyo aad loo dhowro waxaa kaloo ku jira ninka weyn hadduu haweeney soo hadal qaado xataa asagoon doonin inay munaasabtoy fiican tahay in gabadha loo daayo ilaa asagu uu ka samraayo goormay xaaraan tahay inaad wadaad gabadhuu shukaansanhayo adugu aad ka daba xudxudato goormay mamnuuc tahay marka intay gabadhu ninka soo dhowayso weliba ay tirado ku guursanaya oo xaggiisa u janjeersato markaasay mamnuuc tahay inta hore ee hawshu ay tahay nin walba faylkiisa ha arjigiisa waa laakiin marka la yidhaahda ninkii hebelaabay gabadhu isu dhowyeeno xoogo waa u carab la laadaysay xaggiisay u badan tahay marka dad ogaato waa mamnuuc ayadoon taaba la sheegid uu nabigu sheegay xabsa asagoon doonin oo aabbaheed u sheegin oon ayada u sheegin maag uu maaggan yahay oo keliya uu sayidina abubakar ogaadaba oga hadhay gabadha una diiday waa ixtiraam iyo qadarin gobonnimo wey nin kaa weynoo culamaa weyn saaxiibkaa oo kaa weyn baad ogaatay inuu maaggan yahay gabadhna weli lama hadlin reerkiina ooma tegin intaad agga ka qoorato ma ka hormari kartaa harca way bannaantaha ka hormarto laakiin gobanimo maaha waa laga wanaagsanya xaq dhowr ma aha waa sida hawshii sayidina abubakar uu sameeyo kale waxaa kaloo ku jira ruuxu si walba u qiimo badan yahay oo u dhammaystiran yahay bini aadam weeyo cadho way ku iman wuu ku qoonsani wuu xumaani siduu u xumaaday sayidina cumar adiga lagaa xumaaday si walbaad u qiimo badanta waxaa la rabaa cudurdaarasho aad ninkii farxaanka oga cudurdaarato walaalow saasay ahayd saa kama wadin waa meesha ataa slku ataa been baad ku cudurdaaran karta markaaso kale si qalbiga walaalkaa u ilaaliso alislax bayn annaas weeye qalbigiisaad ka saaraysaa xumaanta macaani badan baa ku jirta wa can caaisha radi allahu tacala canha qaala waxay tiri hooyadeen kuna aswaaju الnabiy waatay ad dhihi marka aswaaju hadda waa waa faacilkii weeye nunka hore nuniswada artansna faacil wey marka waa luqatu akaluuni lbaraakiif yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyli malaaikatu binaar ariiqadeedi kuna aswaaju nabiyi haweenka nebi maxamed waxay ahaayeen cindahu cinda arasuuli bay ahaayeen maalin maalmaha ka mid a faaqbalat faatimatu bintu muxamed faatimadii ina maxamed ahayd baa soo dhaqaaqday tamshi iyadoo soconaysa maa tukhdu aysan gafaynin ayn seeraynin mishata qaab socodkeedu min mashyati rasuulilahi qaab socodka nebi maxamed shay-an waxba iyo socodka nabigay aad u ekayd muuqaalkana nabigoo meesha taagan bay ahayd minhu calayhi salaat wasalaam bay way la soo rafaaday maka wakay jirtay aad buu u jeclaa yudiinii adaha wa yuriibunii maa raabaha wakii nabigu odhan jir alayhi salaat marka waxaa haweenka nebi maxamed ag fadhiya oo hareeraha ka fadhiya oo nabigu u sheekaynayo dhex fadhiyaan baa waxaa soo baxday faatima halkaasoo kale ka soo baxday tamshi maa tukhtiu mishiyatuha saanteeda iyo socodkeedu gafaynin uusan garamaraynin ka seeraynin min mishyati rasuulillahi shay waxba kaga nabi maxamed oo socd nabi maxamed oo socdo unbaad mooda soo dhaaqado falamaa ra'aaha nabigu markuu arkay oy faatima ishii soo qabatay raxaba biha waa soo dhaweeyey soo dhoweeyey innagu ma dhaqaano duqayda marka carruurta soo galaan waa kuma hebel haye war caruurta waa la kasbadaa ilmahaad dhashay waa la kasbadaa haye maxay tahay midka u runbaba haya dhihi kuwa kale inay joogaan iyo inay maqan yihiin midna ma dareensiinayaan ilmahaadu buu kugu leeyahay sooma waxay dhihi waalidna habaar leh ilmana cuquba ma maqashee cuqubay leeyihiin waa addoommo hoos noolood mas tahay qalbigaada u baahan yihiin hal dabacsamay kaa rabaan halka inaad ka jeceshoo dareemaan bay u baahan yihiin wax badan bay taraysaa waanadaadi hadhow anfici doonta markaad dhimatay u baxsanayaan ka hadhi mayso carruur waxaa arkaysa aabbahood iyo hooyadood aabbaha duqa jecel limaada hooyada waxaysan ku haysanin wixii hooyo lagu haysan jiray aabbaha waxay ka heleen waxay hooye ka waayeen marka raxba biha baa lagaa rabaa carruurtaada yaryihin soo dhowe u naxariiso u lufi baa naxariis weeye raxaba biha nabigu waa soo dhoweeye wa qaala wuxuu nii marxaban bibnatii soo dhowo gabadhaydii uma ajlasaha cayan midagtiisa buu fadhiisiyey aabba halka soo fadhiisuu yidhi waa naag weyn oo laqaba hadda oo caruur leh wuxuu nabigu sidaa yeelayay gabadh yar ma aha fuudley ma aha uma ajlasaha canyan mi dhanka midig buu fadhiisiiyey aw can shima ama bidxi buu fadhiisiiyey uma saarahaa nabigu wuxuu ku oo xaaladiisu ay soo dhammaatay markana wuu bad qabaa hadda xaaladdu u sheegay fa bakad way oyday faatima bukaaan shadiid oyn dheer bay aad bay oyday oyn daran bay oyday maxaa yeele haddee nebi maxamed oo aabbaheeda ummaddii waayeelkeedii ah rasuulkeedii ah naxariistai adduunka noo joogtay ah ayaa yaa u sheegay inuu geeriyoonayo subat calaya masaa'ibun low annaha subat cala ayaami sirna layaaliya ninkii calacalay wuuusan qaadi karin baa ku dhacay muxuu marka subat masaa'ibu low annahaa subat cala alayaami sirna layaaliya wuxuuhi masaa'ib baa igu dhacday baa lagu shubay haddii habeennaha haddii maalma lagu shubi lahaa waxaan iga qabtay balaayo ah lagu sii dayn lahaa maalmuhu habeen bay noqon lahaayeen buur maalnima intay ka baxaan iyo habeen isu bedeli lahaayeen hooyadan geerida loo sheegfaatima geerida loo sheegay geeri geerida lamida ma geeri muslimiin soo martay soona mari doonta ma soo sidaa ma aha nabig wuxuu uhi ninkii musiiba ay ku dhacdo oo culays dareema ha xusuusta buui geeridayda musiiba ka culus muslimiin soo marayso nabigu waa ogaa marka inay waa faatima inay oyd waa ku qasbantah fabakad waxay oyda bukaa'an shadiidan oohin aad u daran bay oyday falamaa ra'aa jazacha markuu nabigu arkay argagaxeeda say u laxawgeeda saaraha aaniya mar labaad buu ku saraysto dhagta afka saaray fa hooyada eh, faadimo way qosashay way faraxday daxigaani waa waa qosalkii farxa qosal gariir maaha kii farxadda weeye way la yaabeen marka haweenka nabi maxamed oohin zaa'id ah oy daba yaallo qosol idan markaan dambe wuxuu u sheegay laba arrimood buu isu raaciyey muxuu idhi aabbo waxbaa ooyin ahalkayga ruux ogu soo horreeya isoo raaci baa tahay soo xiga lix bilood bay nabiga ka dambaysay calayhi isalaatu wasalaam oo ay saddex bilood maral ahayd bal lixda biloodba maral ahayd baa la sheegaa xanuunkay xanuunsatay nabi maxamed geerihiisa maysaa kicin baa la yidhahdaa adumaa lix bilood bay nabiga ka dambaysay oo lagu xabaalay nabigu u sheegay wuxuu kaloo u sheegay markay dhimatana in laga dhigayo ugaasada haweenka jannada galay oo dhan sayidatu nisaa alcaalamiina fi اljanna marka waxay ku farxday inay aabbaheed ka daba tegayso meel wanaagsana la geynayo faqultu laha waxaan ku idhi caaishaa odhanaysa faqultu laha waxaan ku idhi khasaki rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu kugu gooni yeelay min bayni nisaa'i haweenkiisii dhexdooda oo dhanba sagaalkii u qabay bisiraari siraysi wax lagu qarsado haweenkuu jeclaa caaisho oo joogto oo axabu annaasi ilaa rasuulilaahi ah iyo haweenko dhanoo fadhiyo nabigu intuu ka leexday buu sir kugu qarsaday hasaka rasuullah rasuulka wuxuu kugu gooni yeelay min bayni nisaa'ihi haweenkiisi oo dhan kaaga gooni yeelay bisiraari wax ku qarsi iyo sirudhiibasho uma anta tabkiin markaas haddana ooyeysaa waa ku sidee wey falama qaama rasuullah rasulka ila markuu istaagay sa'altuha waxaan faadimaan weydiiyey caaisha haddaan ahan nabigu muxuu kugu sirqalsaday maa qaala laki rasuulullah rasuulka ilaahi muxuu kugu yidhi qaala waxay tidhi maa kuntu faadimo u fiirsan marka maxalushaahidku intuunu sheekhu ka rabaaye maa kuntu ma ili ufsha mid faafisa calaa rasuulillaahi sirahu nabi maxamed sirtiisa faafin maymana sheegayo sirtaa qari baa la yidhi inaan sheegana mare aduun baan kuu sheegay cid kale ha usii sheegin waxba kama jira way sii bixi nin walba ninuu ku kalsoon yahay baa jira nin walba nin buu ku kalsoon yahay aduu saaxiibkaabaad waxaa tidhi ii qari anna ku kale waxaan odhanayaa hebel baa ii sheegay ii qariyeen ku dhaafin nin kalena wuxuu idhi inku dhaafin gaarisay markan damba taallaa maalinkada maxay taallaa gaaris bay jirtaa nairobi intay ka tagto iyo inku dhaafin warkaa xaji falamaa tuwufiya rasuul ullah waxbaan ka booday falama twafia rasul rasulka ilahi markii uu xijaabtay loo oofsaday qultu waxaan ku idhi haddaan ay cazamtu calayki waxaan kugu dhaariyey faadumoy bimaa lii calayki min alxaqi xaqaan kugu leha dartii ila waalid bay u hooyadeed waa aabbaheed xaaskiisii weeye ayb lamaa xadastanii inaad ii kugu dhaariyay tiri maa qaala laki rasuul اllah rasuulka wuxuu maalinkaa kuu siraystay waalidnimada aan kugu leeahay iyo waxaan kugu dhaarinayaa iyo xaqaan kugu leehay waxaan kugu kaaga haystaa inaad ii sheegto wuxuu nabiga maalinka kugu qarsaday fa qaalad waxay tihi faatimo faatima waxay tidhi ama alcaana hadda soo maaha fa nacam hadda waa kuu sheegi karaa waa siraha ruuxii dhintayna aan dhaawac u geysanaynin sharaftiisana aan dhaawacaynin diiniyan in la sheegana bannaan in bacda mowti saaxib sir way bannaanta in la sheego hadday manqaba tahay fadiilatoo kale sidii sirti uu ka sheekeeyey wadaadkii ahaa xusein xusein bn xasan bn xarb almarwasi tilmiidii muxuu ahaa ibn mubaarak cabdullah mubaarak ninkii imaamka zaahidka caabidka caalimka faqiiha rajulun jumcat fiihi khisaal اlkhayr kulliha kulliha dahbi odhan jiray wuxuu hi maal markaan duulaan baan tagna dagaal xiriig reer bani cabbaas baan dagaal ka qayb gallay culus waa laisku safdagaalay iyo muslimiintii baa saf ballaana xag iyo xagga intaan weerarka laisku qaadin la isgelin yaa xoogo waa laisu baxaa gaal weyn oo imtixaan oo si fiican u labisan oo wax walba u dhammaystirayaa soo booday <clears throat> wuxuu hi halmi mubaaris yaa ii nin haligay oo ah, soo daaya muslimiin nin baa u baxay dhulku dhiga muslim ku kala u baxay dhulku dhigay ku kala u baxay lix buu israaciyey markaasaa muslimiinta foorarsan waa la cabsaday lix nin oo u soo baxdoo nima ninku ka daraa uu yuu dhulka dhigay gaalku gaal musiibou ah balaayo ah balaayo lasoo indhisay cabdullahi maaroo saf dambe ku jiray ayaa dhaqaaqay intuu safkii faraskiisa la wareegay oo habaa isku qariibu wareegay ninkiiba u baxay maskaraadka iska dhigay gaalka cabaar bay dhulku dhigay yaa ii baxaya mid labaad mid saddexaad mid afraad mid shanaad mid lixaad toddobu gaadhsiiye markaas masuul takbiirsadeen waxay dhahan waa malag waxan ma biniaadama ma aha ninkan sidan yeelaya ninkii maantana rogay markuu idbiyey gaaladu waa la cabsada mar gaal soo dhaqaaqan la waaye toddoba nin cune baa loo dhaqaaqaaya wax soo dhaqaaqan la waaye faraskii buu dhaqaajiyey sabku xagka mare wuu wareejiyey barti uu kaga jaba kusoo noqday ardaygii wuxuu ku yidhi intaan noolahay haddaad sheegto i sheegto aakhari adduun ku haystaa muslimiintii intii laga sheegay waxay aaminsanaayeen maalinkan wixii noo heliyey malag min asamaa buu malag min asamaa ma ahayne cabdullaahi mubaarag abu cabdiraxmaan almarwasi alkhuraasaan aturki carab maa ninku waa turki waa cajami turku ah la socda aabbihiina addoon buu ahaa addoon la addoonsado ah aabbihii diintan islaamka waxay ku xidhan tahay keliya inaad adugu hee wax iska dhigto abtir iyo shuqul kuma laha iyo qowmiyad midna ma aha waagi dambe marka sheeg malag ma ahayne cabdulaahi maarag buu ahaa anaana hawsha sheekhu igu saraysta oo maxaad noogu sheegi weyday uu idhaariyey wuxuu hi intaad nooshahay intaan noola ma sheegi karta laakiin maalinkaad dhinto waad fasaxan tahay tanoo kala kamid siraxa noocaasoo kale ah ee ruuxii wax taraya dhint sirta iska lahaa ama aan ceebaynaynin ama aan khatarteeda ku jirin bacda mowti in la sheego iska fasaxan tahay ha sheegintiisi xataa in la fuliyo waajibma markaasoo kale gaaladu hadda waad ogtihiin siraha markay cabbaara ururiyaan oo nirogaan oo gumaystaan oo wadaan konton sano labaatan sano kadib boqol sano kadib way soo daayaan qaybay soo daaya qaybahay rabaan sirahay diideen ilaa amminka inay soo daayeen siraha soomaaliya ka ma ogtihiin dal walba waxay ka sameeyeen iyo waxay ka maaganeen way soo daayeen way daabacaan wayna sheegaan ilaa amminkan bariga africa soomaaliya way diideen sirta inay dhiibaan khaasatan gobolkaa soomaalidu ay degtee soomaali galbeed la yidhaahdo niman baa waadhowey soo africa ka tegoo soomaali ah. sirta gobolkay dabci helaan malafkii ingiriiskay tageen madxafkoodii waa loo diiday maxaa jiraa la yidhi weli ujoodooyinkan kan lahayn laba boqoloo sano ilaa amminkan maysa soo xidhmin mooshinkii weli ma fulin mashruucii ma fulin waa malaf maftuux lam yuqlaq bacdu ilaa la xidho sir dhiibi maynay dheheen laga soo dhaqaajiye idan waxaa laydinka maagan yaha waa taqaanaan soo maa sooma mise waa idin sheegaa waxba idiin sheegi maayo in badan baad i wereeriseeni ama al'aan hadda miyaabay tidhi fa nacamhu waa kuu sheegay hooyoy amaa xiina saaranii fi lmarati اluulaa marka u koobaad markuu igu siraystay fa ahbarani nabigu wuxuu ii sheegay ana jibriil calayhi الsalaaة wasalaam kaana yucaariduhu اlqur'aan qur'aanka inuu u bandhigi jiro kula subcin jiray fii kulli sanatin halkii sanaba maratan aw maratayn hal mar buu kula subcin jiray wanahu jibriil caaradahu lana sanadkaani wuxuu ii bandhigay qur min bidaaya ila nihaaya min alfaatix ila alkhaatima igu dul ama iga dhagaystay maratayn laba jeer wa innii anigu nabi haddaan ahayna laa ura oo ma arko aljala ma filahaya geeridii ilaa qad iqtaraba inay soo dhowaatay fattaqi gabadhayda ilaahay ka cabso wasbiri dulqadoo sabir oo haddaan dhinta ha ooyin dhibna ha geysanin waddadii aan kaaga tegana ha ka leexanin abbo ila dardaarmay jirta geerina waa ii sheegay iyo dardaaranba isku kay raaciyey marka waan oyan jire fainahu nicma salafu ana laki bu igu yidhi bay jiri nicma salafu ana laki axad kaa horeeya anaa kugu wanaagsan nicma salaf salaf waa dadka kaa horeeya haddee axad kaa jannada kaaga soo horeeyo kuusii geed qaado oo kuusii ku soo dhoweeya anaa kugu wanaagsan nabigu hawsha fabakaytu bukaa'i oointaydii baan ooyay jira alladii ra'ayti aad arkaysay falamaa ra'aa jazacii nabigu markuu dareemay argagaxiga uu arkay iyo culayska aan dareemaya saarani aaniyata mar labaad buu igu siraystay faqaala wuxuu yidhi yaa faaima faaimoy amaa tardayna miyaadan raalli ku ahayn miyaadan ku qancaynin an takuunii inaad noqoto sayidata nisaai lmuminiin muminiinta dumarkooda ugaasadooda in lagaa dhigo ilahay sidaa kuu boqoro miyaadan ku qancaynin aw sayidata nisaai hadi lumma ama ugaasada dumarka muslimiinta ee jannada gelahaya lagaa dhigo fadaxiktu markaasaan qosay daxikii alladii ra'ayti qosalkaad arkaysa markaasu ah sirtu sidaasay ahayd waa sir khayraad ee sir dhib keenaysa ma aha nebi maxamedna culays u keenaysa ama diin la qariyey ma aha waa hawl aniga ee khusaysa oo nabigu ii sheegay geerida nabigan wawaadimad waa la arki doonaaba isma jira wey muttafaqun caley wahada lafdu muslimin waa lafdii muslim lafdigiisii baa sidaa ah marka inay tahay sirtaas ay u ilaalisay xataa hooyadeed ugu diiday ummahaatulmuminiin ugu diiday ayay meesha ku cadday maxaa yidhi nabigu qari ma dhihin laakiin maxay ka dareentay sirtaasi nabigu qari kuma dhihin faaime say ku ogaatay inuu gooni ayada wax ugu sheegay haweenkana ka qariyay ka garanaysa taasaa sirta tuusaysa idan way u qarisay faaime iyo khadiijo iyo maryam iyo aasiyo afartaa dumarka ayay xadiisu tilmaantay inay yihiin waasiyaasha eh, dumarka jannooyinka gelhayo o dhanba waana afarta la tatarsiyeeye keebaha fadli badan maryam binti cimraan iyo aasiya imra'atu fircawn iyo eh, khadiija iyo faatima aad baa inay faatima u fadli badan tahay iyo khadiijo u fadli badan tahay bay muslimiinta ay ku dagaalamaan gabadh waxaan loo badan yahay inay eh, inay gabadhu cafan eh, inay hooyadu fadli badantaa loo badan yahay mana keenaysaa layi inaad ugaas tahay inaad umada kale ka fadli badan tahay reerkan reer hebela ugaasyadiisii iyo culummadiisa keeba fadli badan culummada ugaasnimada xil waa manqabo mudnaan goonaa lagugu siin karaa ood ku tilmaaman tahay meelo kalena rag baa kaaga ficnaan kara sayidad gabadh faatima sayida faatima waxaa laga yaabaa ugaasnimada in lagu maamusay laakiin hooyadeed khadiija ka fadli badan saasaa raajix ah وعن ثابت بن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال أتى علي رسول الله رسولك إلهي بقى إصوم مري وأنا ألعب مع الغلمان أنا عرور لعياري كري لعياري fasalama calayna nabigu waana salaamay assalaamu calaykum caruura iska warrama buui nabigu waa ku jirta meesha xadiid qaybta hor had intaynan iloobin in la iska ciyaari karaan bardoodami karaan aan la cadaadin ciyaarta aan loo diidin cawraday muujinhayaan iyo dibdarraday isdilhayaan waxaan baa loo diidi waa loo daynaya nabigu jooga maxaad ciyaaraysaan xaruu muslimiin baabatiini ciyaartu maxay ahayd soo fadhiisisa masaajidka gala nabigu ma dhihin enerji badan baa carruurta ku jira daaqa ayay leeyihiin inay bixiyaan bay u baahan yihiin way xanuunsanay xataa ciyaari waayaan way ordi waayaan way korayaan wax badan baa kusug waa inay nafisaan say caawa si fiican ogu seexdaan lafuhu u dhismaan xubnahooda iyo murquhu dhismaan maskaxdaa u furmaysa caafimaad baa ku jira fikri ah iyo mid jasadi ahba marka waa in wakhti la siiyo caruurta dugsiga qur-aanka gelahaya to aa weeye iska ilaaliya ee nairobi ummadda lagu baabiiyey ilmaha carruurta dugsi baa loo kaxaynayaa lixdaas aroornimo waxaa la soo daynayaa lixda kalea la soo daynaya subax ilaa maqrib baa laayanaya ilmuhu waa cadaabmayaaba macallimiintu waa shuqulkaa joojiyeen shuqulkaa shuqul khaldan weeye tarbiya fiican maa ilmuhu waa daalaya maskixiyan waaga anagu urta qur-aanka baranaynay nis baa qur-aanka dhigan jiray inta kale koobad iyo xaba la soo guray iyo orod baan ku jiri jirnay annagana kulligood ka fiicnayn qur-aankana mudeer baan ku dhammayn jiray wax naga fahmi badnaana ma jiro ilmahan aroortii intaad qabataan ood meel gelisaan haddana ood mar tagsi soo saaraysaan waa cadaab weeye ya waxba barayaan dhihi maayo macallimiin baa fadhiyo inay mooshida iga keenaan baan ka baqahaya xagga cadaadintan baan hadda ka hadlahaya cadaadintaas badan oo ma fiicna carruurta nafis badan waa inay helaan macallinkii aan heli karin meelay carruurta ku ciyaaraan ama ay seexdaan ama ay ku bardoodamaan haf soo fasaxo xilligii barada ayadee break time soo da carruurta ha yimaadeen laba sac guriga ha soo badboodeen bacduhur haddana lagugu soo celiyo casar dheer soo fasaxa casar haddii la tuko soo daaya carruurtu wakti waa inay helaan wakhti ay ku ciyaaraan oo ay ku nastaan oo ay cashirka oogu xiisaan waa inay helaan waxaa u sii daran oon la yaabay sigistu sigis bay soo daynayaan laylis guri baa soo siinayaa oo la yidhi ka soo shaqee tuushin wax lagu sheeganaasna oo imtixaan waa daba socdaa ilmihii maantao dhan maqnaa oo tamriinkii iyo layliskii aan loga soo shaqaynin oo buuq dhan wataa kuu imanaya sadoo la diyaarin asagu rafaadsan yahay an saacoo yuu dhacahaya salaad saxbaa loogu tuday ilmaha asagoo xoogii ulba lagu toosiraya rafaad wuu daalayaa dugsigii buu nacaya wuu cagajiidayaa iskool hallaygoyla maka maba raba madrasada iskool baan rabaa iga daaya macallimiintaa ka keenaya haweenkiiyo waalidkuna qayb bay ku leeyihiinoo carurta in loo soo celiya ma naga hajiya macalinka carruurta soo fasaxa carruurta lagala bixiba cadaab kala meesha ka jira isaguna war carruurta sida ha loo dhaamo carruurta sida ha loo dhaamo qorshahaas qorsho khaldan weeye carruurtu waa ku rafaadaya way ku baaba'ayaan macallinku waa ku rafaadaya uu ku baaba'aya labiyo toban saac ma hawl baad ku jiri kartaa adoo ilmo carruura weliba ah nin weyn baan u adkaysan karini wa ana alcabu maca alkhilmaan waa khaadimka nabi maxamed intuu iska soo tegay ba carurta la ciyaarahaya nabigu ma xawdin carruurta ma kala fijin watuur hawshiin laakiin wuu salaamay fasalama calayna fabacanii wuxuu ii dirsaday nabigu ilaa xaajatin danu lahaabuu ii diray riwaayada axmed bacdi faarsalanii fii risaala fariin buu nabigu ii dhiibi oo hebel gaadhsi i yidhi fariin faabطa'tu waxaan ku soo daahay buu idhi ummi hooyada umu sulaym daahay markuu nabiga uu ka yimaado ee ayada u imaan jiray way taqaanaa markuu intuu soo yar ciyaaro soo noqdana way u qiyaasnayd xilli dheeraad ayuu maalinkaas anas ku darsaday soo noqoshadii guriga hooyadii way dareentay abdatu waxaan ku daahay bay calaa ummi hooyada way itiigsatay falamaa ji'tu markaan hooyo gurigeedii imid qaala waxay tahi maa xabasak maanta maxaa ku xanib xaggeed ka baxday faqultum waxaan idhi bacanii rasuulullahi lixaajati nebi maxamed baa dan ii dirsa anoo ciyaaraya on hawshayda dhamma nabiga hawl ii dira hawsh baan kusoo dahay qaala waxay tihi maa xaajatu nabigu danta uu kuu dira hooye maxay ahayd qultu waxaan idhi innahaa sirun waa wiil yar waa sirbu nabigaa ii dhiibto hawl khaasa wey siryo nabigu ii dhiibay wey loo sheegi maayo macallinka sirtiisa carruurtu waa inay ilaaliyaan oo ay bartaan macallinka sirtu u sheego waaadku sirtiisii ilmaha macalinku inuu waalidkii oga warramo ma aha idinka macalimiintu hadday carruurtu sirta bilaabaan garaaca joojiya us hawsha guriga kama sheekayn kartid hawlkuu taallama aamus hooyadaa warkeeda iyo aabbaha warkiisa ha sheegin walaalaha ha ka sheekaynin nn us dheh carruurtu waa in la baro edabta akhlaaqda la baro wey innahaa sirun waa sir buu nabi maxamed uu leeyahay hooye maxay tidhi marka qaala waxay tidhi laa tuhbiranna ha u sheegin axadan aadame bisiri rasuuli lah sal lay slam sirta nabi maxamed axadnaha u sheegin qaala wuxuu idhi anas anas baa marka wuxuu u sheegaya ardayga isagoo waayeela haabit buu u sheegayaa wallaahi allahan ku dhaartay low xadatu bihi axadan farintaa nabigu maalinkaa ii diibtay sirtaadan aadamo u sheegayo la xadatuka bihi ya aabitu aabit aad buu u jeclaa anas nin aad u qidmeeyo maanta adaan kuu sheegi lahaa bui adiga saabida laakiin hooyadan uma sheegin aadama kana waa la godgalahayaa culum waxay yidhaahdeen bilijmac sirta ayadaa sir arrimo adduunyo ama nabiga uu khaas ahayn mooyeen sir diineed oo xukum sharciga ku xidhanya ma ahayn limaada nebi maxamed ma qarinin weligiihe xugum sharciga ummadda khuseeya weligii ma qarinin mana qarin karo marka ijmaaca ay soo guriyeen waa saxan yahay ibnu bataal baa hawsha ku titigsaday ragga oo dhanna kamaysa murmin rawaahu muslim baa xadiidka warawa lbukhaariyu bacdahu mukhtasaran buu wariyey saa darteed waxaan filayaa xadii waxaa isaga anas uu wariyo bisanadin xasan ninka cali museed majudcaan la odhan jiray baa ku jira alqurashi ninkaana sida raajixa inuu xasan iyo xadiidkii subaaj yaa raajixa hadduusan markaa nakaaro kale wadanin xadiid marka abu yacla ay wariyaan iyo kharaa'idi fii makaarimihi iyo waxaa ku yimid ixfad sirii takun muminan yaa anas markii loo keenay anas nabigu u khidmaynayay buu la hadli gooni oo la hadlasagoo yar toban jir ah kaalay buuri ixfad sirii takun mumina sirtayda ilaali oo dhowr mumin baad noqonaysaa wixii sir aniga igu khusaabsan halkaa ku ekaato marka nabima saa oola ballama isagoo yar haddana waa oday waayeel ah see marka sir ku sheegahayaa sirta idan waa in la ilaaliyo siraha la asturo sheegidoodu dhib badan bay keeni waa isku dhacbay keeni ammaano daray keeni war damboo laysu sheegaa la waaye is-aaminkaa yaraanaya wallahu subxaana wa tacala